alxamdu lilaahi wkafaa wsalaat wsalaam cla cibaadihi aladiina اsطafaa wclaa sayidina wxabiibina wanabiyina muxamed bni cabdillaah khaatami اlanbiyaai wاlmursaliin allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi cla kuli xaal wbacd aayadda toddobiyo lixdan baynu ka bilaabaynaa ka mida suuratulbaqara waa qisadii ka warramaysay sicii laydhi reer banu israa'iil gowraca qisatulbaqara looguna magac daray suuradda yahay qisada marka la eego xaggeeda dambe ayaa horraysa macno ahaan aayadda labayo toddobaatan waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha wallaahu mukhrijum maa kuntum taktumuun faqul nadribuuhu bibacdiha kadalika yuxyi llaahu lmowta wa yuriikum aayaatihi lacallakum tacqiluun labadaa aayadoodba xagga macnaha ku soo horeeya waaya qaybtan kalena waa dambaysaa ilaahay baa wuxuu dhi waid wakti xus nebi maxamedow qaala muusa liqawmi nebi muuse qoladiisii wuxuu ku yidhi inna allaaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin farayaa an tadbaxuu inaad gowracdaan baqarata neefloa neefloa inaad gowracdaan buu ilaahay idin farayaa qaaluu waxay idhaahdeen atattakhidunaa ma waxaad naga dhiganaysaa husuwan waxa lagu dheeldheelo qaala wuxuu idhi acuudu billaahi ilaahay waxaan ka magan galay an akuuna inaan noqdo min aljaahiliin kuwa jahliga sameeya oo dee dheeldheelkaasa ah qof jaahila dhaqankii qaaluu markaa waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil udcuu lanaa noo bari rabbaka ilaahaaga bal ilaahay bari weydii yubayin lana ha caddeeyo maa hiya neefkani waxa yahay bal neefkan arrinkiisa dib ha loogu noqdo macnaha da'diisa iyo waxaa qaala wuxuu yidhi nabi muuse innahu yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay innahaa neefkan la idin yidhi gowraca baqaratun waa neef lo ah laa faaridun mid duqa ma aha duq ma aha sac weyn ma aha walaa bikrun qaalinna ma aha qaalinaan weli curana oo uguba ma aha cawaanun way u dhaxaysaa bayna daalika labada ah mar curad labadhal waa neef noocaas fafcaluu sameeya maa tu'maruuna waxa laydin farayo waxbaa la idin farae muranka daayi oo fuliya way soo jeedsadeen haddana qaaluu waxay idhaahdeen udcu lanaa rabbak ilaahaaga noo bari macnaa waxaad weydiisaa yubayin lanaa ha caddeeya annaga ha noo caddeeyo maa lawnuhaa midabkeedu wuxuu yahay xagga midabkaannu u baahannahae ba midabka waxa ka sheego ilaahay buu weydiiyey qaala wuxuu nabi muuse yidhi innahu ilaahay yaquulu wuxuu leeyahay innahaa neefkan lo-i baqaratun waa neef lo safraa'u cawl ah midabkan hurdiga ah ama cawlka ah faaqicun wuu xeel dheer yahay lownuhaa midabkeedu tasuru waxay farax gelinaysaa annaadiriina kuwa eegaya wuu xeel dheer yahay macnaheedu waxa weeye waa saafi hurdinimadiisu midabkaa yalowga ah ama hurdigaahi ah waa saaf qaaluu waxay idhaahdeen udcu lanaa rabbaka mar saddexaad bay soo ragaal celiyeen bal ilaahay waxaad noo weydiisaa yubayin lanaa noo caddeeyo maa hiya waxa ay tahay dhan kale haddana looga wareego oo neefku ma neef layliyan baa mise waa midaan waxba beeraha qodin inna albaqara lo'da oo dhammi tashaabaha calaynaa way isaga kaayo egaatay wixii lo' la jiray de way isu egaatay wa innaa annagu in shaa allah haddii ilaahay uu doono la lamuhtaduun bal waannu ku hanuuni doonaayoo markan saddexaad inaannu fulinno arrinkeeda waa laga yaabaa qaala markaa nebi muuse waxa uu yidhi innahu yaquulu ilaahay wuxuu idin leeyahay innahaa baqaratun waa neef lo ah laa daluulun mid laylyan ma aha taasoo tuhiiru ard dhulka qoda looda dhulka lagu qodaaye neef laylyan oo dhulka qoda ma aha walaa tasqi lxarf mid beerta waraabisana ma ahoo wadaantan lagu wareejinayo biyaha qaada taana ma aha musallamatun waa mid nabad gashay oo aan cidiba laylin laguna shaqaysanin laa shiyata fiiha calaamadna ma leh wax barbar ah mala aha ee midabkeedu waa hurdigii ah ee la sheegay saafiga ahaa qaaluu waxay yidhaahdeen alaana ji'ta imika waxaad la timi bilxaq xaqii aanu doonayno iminkaad la timaad warkii caddays fadabaxuuha way gowraceen baa ilahay uhi neefkan wamaa kaaduu yafcaluun umay dhowaanin inay sameeyaan oo ay u sameeyaan sidii loogu talagalay sidii loogu talagalay inay u sameeyaan umay dhowaanin ee taa in badan bay ka warwareegeenoo dirqi bay ku fuliyeen waid wakhti xus aw wadkuruu waxaa xusuusataan reer banu israa'iilow id qataltum markii aad disheen nafsan baad disheen naf baad disheen fadaaratum fiiha waa isku riixriixdeen fadaaratum waa isku riixriixdeen fiihaa idinkaa dilay iyo idinkaa dilay wallaahu ilaahayna mukhrijun mid soo saaraya weeye oo doonaya inuu soo bandhigo maa kuntum taktumuun waxaa aqarinayseen dilka aqariseen ilaahayna wuxuu doonay inuu soo bandhigo qaarkiina way qarinayeen faqulnaa waxaanu nidhi si loo soo saaro qofkan dhintay ciddii dishay idribuuhu ku dhufta kan dhintay bibacdihaa neefka lodaa barhkii neefka lodaa qayb ha laga soo jaro oo qof kan dhintay lagu dhufto si uu noolaado sidii baana la yeelo ku noolaaday kadaalika sida kaa ilaahay u nooleeyay yuxyi llaahu lmowta kuwa dhintayna ilaahay saasuu noolaynaya weligeedba qaar badani ha ka murmeene siduu ninkaa dhintay ilaahay u nooleeyey ayuunbuu usoo noolaynayaa kuwii dhintayna wa yuriikum aayaati aayadihiisana wuu idin tusinaya awoodihiisa iyo cajaa'ibkiisa wuu idin daliilka ah aakhira daliilka u ah lacallakum tacqiluun waxaa laga yaabaa inaa caqli yeelataa caqlila'aan baa iminka idin dishee in waxuun garataa waa suuragal markaa akhridaa qisadu saasay wada socotaa qisat lbaqara sababteeduna waxay ahayd nin dhallinyaro ah oo reer banu israa'iil ka mid ah ayaa waxaa jiray nin adeeru ahaa oo maalqabeen ahaa taajir cumuumiya ah. adeerkii lacag lahaa ninkii isaga ahaa wuxuu eegeegay inaan cid kale dhexlayn isaga mooyaane geeridiisii buu raagsaday markaa sugiwaa buu noqday sugiwaa ninkii odayga ahaa ee sugiwaa wuxuu bilaabay inuu odaygii dilo kawbuu kaga sii habeen habeenada ka mid ah jinaasadiisiina wuu qaadayoo qolo kale qoloqolada lafaha jabisay reer banu israa'iil iyo qabyaaladda dabeedna intuu qaaday maydkiisii ayaa qaar ay wax ka dhaxeeyeen godob iyo wax ayuu aqalkoodii hordhigay aqalkoodiibuu hordhigay subaxdiina waa kaa baroor afka qabsaday madaxuu qabsaday qaylo fara badan buu ka sii daayay adeerkay waa la dilay kuwii godobtu naga dhexaysay baa dilay waa wax laga qabtaa baroortii dacwadoo kale kusoo dhuftay kuwiina waxay idhaahdeen wallay naga ti maanaan dilin idinkaa dilo way naga dhexaysa murankaasi haddii uu bilaabmay isu gurteen hubkana waxa ay qaarkood ku taliyeen waa rasuulkii ilaahay oo nebi muuse abaa ina dhex jooge dee maxaynu isugu madhanaynaa ilaahay waa kan u waaxyooda maynu weydiinno waxiibaaba loogu sheegibe nebi muusea sidaa dee aad qisada ku arkayso ayay weydiiyeen oo maaragtay ay yidhaahdeen bal ciddaa neefka qofkaa cidda dishay noo sheeg isaguna haddii ilaahay uu weydiiyey alla xikmaddiisii waxay keentay in ninkan isaga ana la soo saaro ciddii dishay daliil kalena uu meesha ka muuqdo oo cashar kalena ay ka faa'iidaystaan oo qofkan maadaama uu soo noolaanayo bal cashar kalena laga qaato kolkaasaa dabeedna neefka iyo arrinkiisa nabi muuse wuxuu ku soo warceliyey sida aayadda u horaysaba aynu ku hayno ilaahay wuxuu idin farayaa inaa neef gowracdaan lo ah neefkaasi marka la gowraco qayb ka mida jidhkiisaa la soo goynaya culimmadu carabka iyabay ku tilmaamaan culamaau tafsiir ma carabka ee hadalka ahayd laakiin meel kasta aata qur-aanku qaybinbuu tilmaamay neefkaa waslad ka mida marka la soo gooyo oo meel loo cayimay ee lagu dhufto jinaasadii ka dhintay taasaa istaadhaysa jinaasadaa ayaa salafkii lagu wareejinaya nafta ku soo celinaysa ilaahay uu ka dhigay subxaanahu wa tacaala awooddiisu waa badanta mar alla markii neefkii la gowracay ee wasladii laga soo jaray ee maydkii qofka dhintay lagu dhuftay ayuu soo sara fadhiistay waariyaa ku dilay dee kan kanaan adeerka u ahay kaasaabay dilayba ee aada isaga oohinaya dabeedna halkiibaa lagu kala hakaday sidii baana isaguna dee waxa isu raacay ceeb iyo caydh waxau islahaa isagu wax kororsee ceebina way ku dhacday caydhina wuu ku dhacday oo waxba u waayay lidaalik ayaa sharcigeennu uu diiday waa shareecadeenna islaamka qofku qof uu dhexlayay hadduu dilo oo dilkiisa meel uunu ka soo galo walow yaanu u kasinbe inuu dhexlo waa diiday dhexalkiisu waa mamnuuc waa sheekhan markaa gab ka warramaya dhaxalka ee shicirka kooban alraxbiya wayamnacu shaksa min almiraat waaxidat min cilal halaa riqun waqatlun wakhtilaafu diini fafham falaysa shaku kalyaqiini saddexdaasaa qofka u diida macnaha dhaxalka inuu qofku qofkii dilo oo marka u dhexli lahaa in ay dhex marto macnaha labadii qof midba addoona ama addoonnimaa jirta iyo gaalnimada oo haddii uu midkood gaal iyo isma dhexlayaana waa kala diin waa mawaanicul irri baa laydhaa waxyaabaha sharcigeenna uu ku diido labada qof inay maaragta isku dhexli karaan ayay arintani ka mid noqoto hadduu doonay ilaa idinkii markhaatinaha ku furo markhaati buu ku furayba gar baanay inuu ku furo waalidkiisii ama walaalkii ayaa wax dilay markaasaa la yidhi adigu markhaati tahay ha anaa inuu dilay dee garbay waa waajib inuu ku furaa oo markhaatigeenu qariyo ma ahayn laakiin haddana dhaxalkii waaye ah, meel uun hadduu ka soo galo sabab iyo mubaashara iyo shayga la yidhaahdo isagana shardiga saddexda siyooda dilku noqdaba saasah waay qisadu waxyaabaynu ka faa'idaysanaynaa dhowra waxaynu ka faa'idaysanaynaa waxa la yidhaahdo cinaadka inuu shareecaddeenna xaaraan yahay qofku hadii diin ilaahay iyo daliilu yimaado aayadii iyo qur-aanna ay shaygaa sheegaan fa cala alra'si waalcayn aqbalay unba arrinkiisu yahay wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri waa ceeb buu ilaahay rag iyo dumar mid kasta aade qof muumina kol haddii rabbi iyo rasuul ay wax ah, inuu idhaahdo anna way kan anna waxay ila tahay haddii ilaahay rasuulku yidhaahdeen annagana waxay nala tahay bal annaguna aan ka shirno meesha ma taallo doorasha ma jirto ilaahay baa ii rasuulkaa idhi way dhammaatay waa fulinu waxay noo yaalaan haddii canaad arrinku noqdana caaqibadiisu way xunta oo adiga reer banu israa'iil culamaau tafsiir dee kollay qisadaa kutubahooda waxay ku qoraanoo ibnu kaiir iyo dee kutubta ka akhriyi karaysaa neefkii markii ay isku adkeeyeen baa lagu adkeeyey neefku kolka hore halkan u horraysay sayladay ka soo qaban lahayn laakiin kolkii ay bilaabeen lafi iyo dowraan ay jiiro dheer ka soo wareegeen baa lagu adkeeyo neefka astaamahan oo dhan oofsaday waxa laga helay uun cid naadira qofkiina qofkuna had iyo jeer marka uu ogaado shaygiisan la doonayo casiis buu ka dhigaa uu isxariifiyaa deedna wuxuu bilaabay kii laga helay neefkan inuu idhaahdo dee ha la igu miisaamaba haragiisa lacag dahaba la igu miisaamo eerkaasaabuu isagiina gaadhay dee qasab bay ku noqotay walan yushaada diina axadun ilaa alaba nabi muxamed wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam diinta in laysku adkeeya maaya qofku hadduu isku adkeeyana adhaxdu ka jabi doonaa waaya mucaanadadaa in la yska ilaaliyo weeyo diinta ilaahay iyo waxyiga waanu qofku waqaafan cinda dalik aada isu taagan waxaynu ka arkaynaa oo kale qisada waxyaabaaynu ka faa'idaysanayno ka mida iyo halka ay ku dambaynayso waxaa la ydhahda shirqoolku dadka la shirqoolo ee qofku intuu shabakad xun daadiyo uu weydaarto oo cid kale uu ku eedeeyo macnaha natiijadiisu waxay noqonaysaa inuu ilaahay fashiliyo ilahay baa yidhi walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahli shirqoolka xun iyo booraanta xun ciddii qodunbaa ku dhacda mu'amaradaasina waa taa weeye weliba waxaa dhiigga la ydhaahda qarintiisu aad bay u dhibaato badantay soomaalidu way hagaajiyeen halkaa markii ay yidhaahdeen tolkaa dhiig soo hooyoo dhaarha soo hoyn bay yidhaaheen manaa dhaarta waynu ku baaba'aynaae warniyow haddaad dhiig qashay iska qirabay bay leeyihin way hagaagsan yihiin dee laakiin kama wada run sheegaana in badan ayaa odhanaya xanankii xadaafiirta mari oo inaga deedifee magti markaa qofku haddii uu jariimadaa galo ogaado in aan dad kale lagu eedaynayo waa inuu isagu qirtaa adduun aakhirada si uu badbaado waaya <clears throat> waxyaabaha qisada laga faa'iidaysanayo waxaa ka mida qaacidadii baa lagala baxay fiqiga ahayd ee odhanaysa man istacjala shay-an qabla awaanihi cuqiba bixirmaani qofka shay dadajista intaan wakhtigiisa la gaadhin waxa lagu cuqubeeyaa inuu ilaahay ka xirmaaniyo shay baa dadajisatay iyadoon wakhtigiisii la gaadhin waxaa ciqaab lagaaga dhigayaa in lagaaba xirmaaniyo geeridii la gaadhin ayuu dhaxalkii ninkani dadajistay waxaa cuquubo looga dhigay in dhaxalkiiba laga xirmaaniyaba qisadu si guud ahaaneed waxa ay daliilu tahay cala albacthi wannushuur arrintaasoo qur-aanka in fara ay ka waranto in fara bani aadamka uu diiday rumaynta aakhira iyo dadka halkan ka tegay in eh, ay soo noqon doonaan oo qiyaamaha la soo saari doono ayaa qisadu ay daliilu tahay arrin weynoo caqiidada ah taasoo ah al iimaan bilyowmi alaakhir walbacfi wannushuur mustafaadaadka qisada kuwaasa ka mid ah erayadeeda haddaynu dib ugu yara noqonno ilaahay wuxuu idin farayaa an tadbaxuu baqara neef inaad gowracdaan ogabay ninkii dhintay cidda disho sheeg bay ahayd wuxuu u dhiibay neef gowraca iyaba waa imtixaan atattakhidunaa husuwan waar miyaad dheeldheelaysa ninbaa lagu weydiiyey ciddii dishe neef gowraca waa sidee maa yacrifuuna alxikma waa masaakiin xikmadda ma garanaya hadday odhan lahayn waaya kau horreeyuunbay birayn lahayn isaguna wuxuu ugu jawaabay acuudu billaahi an akuna min aljaahiliin jawaabtu marka hore saad eegayso muu odhanin acuudu an akuuna min almustahzi'iin kuwa idinku dheeldheela inaan ka mid noqdaan ilaahay ka magan galay muu odhanin laakiin wuxuuhi ilaahay waxaan ka magan galay inaan noqdo maxay kuwa jaahiliinta ah. sirta meesha ku jirtaa waxay tahay qofka had iyo jeer dheeldheelka iyo bilaa macnaha iyo xikmad daradu ka timaada waa qofka jaahilka ahun qofka aqoonyahanka ah ama saaxibul xikma had iyo jeer wixiisu qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo wuu meel dayah laakiin qofka dhacdhaca ee ciirciiraa waa qofka jaahilka ah waar aniga waxaygu dee nin ma ahi waxaan idin idhi waa wax xikmadaysane ha inisbaynina dheeldheel iyo jahli saas wey waa markii ay arkeen inay ka go'aantay waxay idhahdeen ilaahay noo bariyo bal neefku wuxuu yahay weydii neefka dadiisa noo sheeg lodu waa kala duduwantay tu yar bay leedahay tu dhaxay leedahay tu weyn bay leedahay balkaa halkaa ah, iftiimi dabeedna wuxuu neefku waa la faaridun walaa bikrun faaridku waa waxa weeye duqda waa ah, neefka duqda sacawi bikriguna dadad iyo waa lagu tilmaamaaye bani aadamkana dee bikri waa inantii waa la idhaahdaa meelaha qaarkood bay dadkiiyo dunyadu wadaagaan xagga magaca eh, xoolihiina waaba teeno dee qur-aanku waa ku tilmaamay waa qaalin weeye neef qaalina ama uguba oon curan eh, macnaha qaalinna maaha cawaam cawaamku waa bayna daalik labadaasee udhexaysa qaalinna maaha duqna maaha neef dhexedheh wuu ku celiyo wuu naseexeeyo wuxu war isku adkaynina sameeya fafcaluu maa tu'maruun mar kale ay kusii celiyeen waxay agga midabka ka warramaa lawnuhaa yubayin lanaa maa lawnuhaa midabka bal midab maxaa kaga dhigan xaqiiqadiisiibaa loo sheegay ku cad iyo ku madow iyo ku kasta noqon lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida baa uu weydiiyey ayuu dadka la hadlo wuxuu idhi wardadiiw ilaahay xaj buu idinku waajibiyey markii ay soo degta aayaddii ilahay uhi walilaahi cala annaasi xiju man istataaca ilayhi sabiilan ninunbaa istaaga wuxuu idhi ma walba walaalkuu ka qabtay adaygeeda ma walba unbu nabigu u aamusay calayhi salaatu wasalaam sidii wax loo waxyoonayoo kale oo jawaabtii uu ilaahay ka sugayo mar danbuu soo tooso markaasuu ihi mayas cumrigii waa marun haddaan odhan lahaa haa sanad walba uu idinku waajibi lahaa xajku manaydaan karteen walba ku noqo <laughs> kulla xajeclaabaya hal mar manaydaan kari karteen war inta aan idin daynaya idaaya buuha su-aalaha aan xikmada badani kusii jirin anigaa waxay in cadcadaynaya cagtowdhiga dadkana waxaa ugu shar badan qofka su-aashiisa dadka lagu cusleeyo waxaan waajib ku ahayn su-aashaa daraaddeed loogu waajibiyey waay <clears throat> marka innahaa baqaratun safra safraa macnaha waa mu'anathu asfar mu'anathu eh, afal faclaa aw faclaa macnaha asfar safraa labkiina waa asfar safraa waa midabkan aynu nidhaahno inagu hurdiga midabkaasi waa huruud haddii la idhaahdo ama midabkaa liinta kaa weeye faaqicuna waxa weeye saafi weeye tasuru naadiriin dhalaal buu leeyahy waxay farax gelinaysaa naadiriina dadka eegaya qofku markuu midabka had jeer hurdiga uu warwaraa dhalaal buu bal ilaahay bari bay idhaahdeen maa hiya mar kale noogu celi ina albaqara tashaabaha calayna ina albaqara markii horena maxay ahayd baqaratun maxaa farqi u ah horena ta'daa jirtay iminkana ta'dii baa ka go'an macnaha waxa weeyaan marka mufradka shayga keliya la tilmaamayo ismigan oo kale ta'daa loo isticmaalaa marka jamaca la tilmaamayana ta'daa laga jaraa oo asmaada qaarkood baa qolaba si loo jamciyaa ismul jinsi alaaxaadi qaybta ay idhaahdaan culamaa naxw ayaa had iyo jeer mufradkiisa iyo mudakarkiisa taabaa lagu kala saaraa waa nooc maaragtay shajarun shajaratun baqarun baqaratun manaa shajarunna waa dhirtii shajaratunna waa halgeed baqaratun iyo baqarunna waa saas oo kale waxa sidaa cagsiga ee asmaada qaarkood oo mufradkana tada laga reebaa jamacana lagu daraa sida kamun wa kamatun oo kamunna waa mufradkii kamatun oo jamci marka inta maarata ka muuqanaysa waa marka iyagu waxay leeyihin ina albaqara tashaabaha calayna war lo lo odhan jiray jinsigii lo lo jiray oo dhan ayaa iskaga kaayo darmay oo si aan u soo qabanno waanu la'nahay marka tashaabaha calayna markaa wuxuu ku yidhi innahaa baqaratun laa daluulun tufiiru larda walaa tasqi lxarfa daluul ma laylyana neefka laylyan ayaa daluulah maaha mid dhulka qoda maaha mid beerta qoda dhulkana waraabisa dhulkana tufiiru larda dhulka qoda walaa tasqi lxarfa beerna ma waraabiso musallama waxa weeye way nabad gashay oo ceeb ma leh iin wax iiniyo dhaliilahoo ay leedahay neefkaasi ma jiro neefku had iyo jeer wuu kala tayo roon yahay dee neef rafaadayo la rarayo oo lagu shaqaysanayo markuu yahay iyo neef dee sidii ilaahay ku abuuray ku jooga markuu yahay wuu kala tayo wanaagsanya marka musallamatun shaqo iyo ceebba way ka nabad gashay laa shiyata fiiha shiyadu waa calaamada calaamad ma leh hore waxay odhan jireen habeen jiilaal waa boqol sac waxay uga jeedaan habeenka jiilaalku habeen waa kulayl habeen waa qabow habeen waa dabayl isku jirjiraa sida boqol sacba aanay isku midabu ahayn boqolka sac midi barbar buu leeyahy midi waa cadaan midi waa madow looda barbartaa ku badan iyo midabka boqol sacoo isku kalaraya waa yaryahay saa darteed looda barbartii lagu yaqaanay maleh laa shiyata fiiha qaaluu lana ji'ta bilxaqi fadabaxuuha wamaa kaaduu yafcaluun qaybtan dambe waa id qataltum nafsan fadaaratum fiiha fadaaratum fiiha intoo nafdisheen baa isku riixriixdeen mu'aamaradaha ugu sii fitno badan weeye waa dembi labalaaban intuu qofku jariimad sameeyo inuu cid kale ku aadaayo waa ifmun waftiraa dembi labanlaaban weeye fadaaratum fiiha isku riixriix ilaahayna wallaahu mukhrijun maa kuntum taktumuun isagaa doona inuu saaro ilahay waxba lagama qariyo subxaanah faqulna dribuuhu bibacdiha kadalika yuxyi llaahu lmowta wayuriikum aayaatihi lacalakum tacqiluun in barhkii ku dhufta faqulnaa waxaanu kan dhintay waxaa ku dhufataan bibacdihaa neefka barhkii neefkuunbaa waslad la soo jaraya wasladaas waa halkee meeshay doonaysaa aad waxa weeye in la helo ciddii dishay xikmaddu waxa weeye in la ogaado inuu lahay wax dhintay soo nooleeya laakiin wasdadu halka ahay miyaynu cunaynaa maxaa ku tacalluqay mise maraq baynu ka baadi doonaynaa wax kuma tacalluq waaya ilaahay baa ku yidhiba kadalika yuxyi illaahu lmowta wa yuriikum aayaat waa aayad waa qof dhintoo lasoo nooleeyey nolosha aakhire iyo qiyaamuhu daliiluya lacallakum tacqiluun marka shanta meeloodee suuraddu ay tilmaantee cid ilaahay uu soo nooleeyo labaynu haynaa midi midna waxa weeyaan ninkii ninkiiqoladii eh, reer banu israiil aynu soo maraynay saddexda eh, meelooda kalena waa saddex qiso isku xigo suurada aakhirkeeda shimbirihii nabiga loo nooleeya nebi ibraahim iyo <clears throat> ninkii cusayre lasoo nooleeyey iyo nimankii reer banu israiil daacuunka ka cararaya iyagana ilaahay ul wada dhintay saddexdaa qiso inoo soo socda insha allah waay uma intaa kadib buu qasad quluubukum qalbigiinni wuu engegay min bacdi dalik intaa xaqiiqada aragteen kadib fa hiya quluubtiinnu kal xijaarati waa dhagaxaantoo kale aw ashaddu qaswa ama way ka sii darantay xagga adayga ama qalbigiinnu xagga dhagax wuu ka sii daran yahay adayga wa inna min alxijaarati buu lahay dhagaxaantii waxaba ka mida lamaa dhagax baa ka mida yatafajaru minhu ay ka butaacayaan al anhaaru dhagaxaanta qaar bay webiyaal ka butaacaan wa inna minhaa dhagaxaanta waxaa ka mid dhagax baa ka mid a fa yakhruju minhu lmaa biyo ay kasoo soo boodaan kolkuu dilaaco wa inna minhaa dhagaxaantii waxaa ka mida lamaa dhagax baa ka mid yahbitu min khashyat illaah ilaahay daraaddeed la soo dhaadhaca oo la soo daadega soo wilaanwilanaya wama allaahu biqaafil hadda ilaahay ma mooga camaa tacmaluuna dad iyo waxa samaynaysaan iyo qalbi engegiinna iyo dhaqankiinna ilaahay ma oge wuu ogya ma mooge waa ogyahay halkan ilaahay waxa uu tilmaamay waxaasoo aayad iyo cajaa'iba nimankii reer banu israa'iil la tusiyey inaanay waxba ka kasban waxba kamay kasban nimankaas iyagoo xaqaa'iqa arkay oo aayaadka cajaa'ibka arkay oo ilaahay awooddiisii arkay ayaan qalbigoodii dabcin oo diintii ilaahay weel aanu noqonin weel culan oo diinta ilaahay geli karta iyo idaan muu noqona waxay noqdeen qalbigoodii kuwa engegay markaasuu ilaahay isbarbar dhigay dhagaxa adag iyo qalbigooda wuxuu tilmaamay awashadu qaswa qalbigoodu inuu ka adagay maxay dhagaxa marka dareenka ilaahay iyo rumayntiis iyo heellanaanta loo eego dhagaxaa ka dabacsan qalbiga bani aadamka ilaahay baa wuxuu tilmaamay qur'aankan quluubta bani aadamku iyadoo hayso oo xafidsan aan saamayn ku lahayn ama aan kaga oohinaynin inuu dhagaxa si dhaqsaa haddii lagu soo dejin lahaa ugaga oohin lahaa low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illaah haddaan qur-aankaa ku soo dejin lahaa baa ilahay uhi buur waxaad arki lahayd buurtaasoo khushuucsan buurtaasoo qur-aankii xejin weyda kalaamkii ilahay oo dildillaacaysa ilmo bani aadamna waa kuwa waa ka maglafan macnaha waxaad moodaa in laga leefay shaygan ay hayaan iyo diintan dhagaxaantii haddaba sida ay uga dabacsan tahay quluubtooda ilaahay uu ka sii warramo wuxuu ihi dhagaxii qaarbaaba baaba webiyaal ka soo butaacaan qaarkood baa intay dildilaacaan biyo ka soo baxaan qaarkood baa meel sara buur sare isagoo saaran yahbit soo wilaanwiisha oo soo dhaadhaca min khashyat illaah cabsi alla daraaddeed absi allay biyuu uga soo butaacayaa cabsi allu la ilmaynaya la ooyayaa cabsi allu la soo dhaadhacayaa dhagaxaa buulaleyda marka la joogo casayaasha waaweyn qabqabqabqab unbaa la maqlaya war yaa soo rida taayeerna ma agmarin dadna ma agmarin laakiin dhagaxaas waa saa qur-aanku tilmaamay khushuuca loo isxejin waayay oo dabeetana ay uu ka soo go ka mid a ah. kuwana qalbigoodii waa maxay waa xariib xagga tusaalay ku ahaayeen qalbi adayga iyo qallafsanaanta iyo iimaan xumada nimankaas ummadda islaamka wuxuu alla ku waaniyey quluubtiinnu yay la mid noqonin quluubtii reer banu israa'iil oo kale alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah wma nazla min alxaq wlaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl faaala calayhim اlmad faqasat quluubuhum faqasat quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun dee qalbigiinnu ha dabcabaa ilaahay wuri asxaabtuu la hadlaya ummadaba oo qalbigiinnu ha dabco kii reer banu israa'iil qallafay oo marka waa lagama maarmaan alquluub maxalu nadar illaah ilaahay halka uu eegu addoonka ka daalacdaa waa quluubta rasuulku sal allahu calayh wasalam yaquul bilxadiidi saxiix ina allaha laa yandur ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum wartadii yahow ilaahay eegi maayo muuqaalkiinna keebaa xoog wey iyo keebaa cad iyo keebaa madow taa ilaahay eegi maayo isagaa wada abuuray eegi maayo xoolihiinna keebaa oo faramaran keebaa taajir weyna taa ilaahay eegi maayo laakiin yandur ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay qalbigiinnu eegaya camalkiinnana wuu dadku waxay taya ku yeeshaan ku kala sarrayn karaan qiimo ku kala leeyihiin qalbi wanaagsan iyo qofnimo wanaagsan taasuu ilahay u kala qiimeeyey dadka qofka sida kolba qalbigiisu u caafimaad qabo ayuu u nabadgelyo badan yahay maalinta qiyaamaha ka qalbigu ka wasakhaysnaa ee aanu nadiifu ahayn ifkii markuu joogay aakhira marka uu tago warwarkiiyo walaacu wuu ku badanaya nabadgelyana ma hayo ka qalbigiisu nadiiftahaana maalinta ah dad iyo dunyaba isaga haya ilaahay baa waxau ihi yowma laa yanfau maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim waa maalinkaan dad iyo duunya midna wax anfacaynin qiyaamadu markuu ilaahay tilmaan ka bixinayay ilaa man ata allaha biqalbin saliim qofka la yimaada qalbi caafimaad qaba marka quluubteennu waa inaanay ku wasakhoobin adduunyo ay ka daba dhacday ilaahay isu seegaan qabyaalad baasha la ydhaahdo oo soomaalida runtii cirbaha goysa qalbiga iyo wadnahaba goysa iyo maskaxa sidoo kale ehm, eexda waxa la yidhaahdo cadaalad darada munaafiqa munaafaqnimada xiqdiga iyo naxliga kullu dalik waa min alamraad alqalbiya waa cudurada qalbiga ee ilaahay uu ku ammaanay asxaabtii nabigu inay ah, nadiifka ahaayeen in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutaahiriin ilaahay wuxuu jeceliyay atawaabiin atawaab waxa weeye qofka qalbigiisa maydhay wa yuxibu lmutaahiriin waa kuwa jidhkana maydhay qalbigana maydhay arintaasi waa ah, ilaahay baa wuxuu ku eedeey nimanka gaalada inay iska wada socdaanoo xaggan aad moodo maaragtay marka ay wada joogaan ay wada fadhiyaan dad isu laab furan oo saaxiib ah oo mar alla markay kala dhaqaatiyaanna way isnacdalayaan ah, inaynu saa noqonno maaha xaqiiqatan qofka mu'minka ahi waa inuu qalbigiisa ilaashado waaya afa tadmacuuna buu ilahay ma waxaad rajaynaysaan oo sugaysaan an yu'minuu lakum inay nimankaa yuhuuddu idiin rumeeyaan miyaa sugaysaan ha sugina waqad kaana fariiqun minhum koox iyaga ka midii waxay ahaayeen oo ay noqdeen yasmacuuna kuwa dhagaysanayoo maqlay kalaam allah ilaahay hadalkiisii oo towraada way maqleen umma yuxarifuuna markaasay beddelayaan oo ay doorinayaan kalaamkii ilaahay min bacdi maa caqaluuhu intii ay fahmeen xikmadiisa iyo macnihiisa way bedelayaan qoraalna way ku bedelayaan macnihiisana way bedelayaan wahum yaclamuuna iyagoo garanaya in waxay ku ciyaarayaan kalaamkii ilaahay wey yuhuudda munaafiqiintu ilaahay ka waramaya inaan la aaminin waidaa laqu ladiina aamanuu dadka mu'miniintaa markay la kulmaan yuhuuddu qaaluu waxay leeyihiin aamanaa tee ashahaadane yuu nagu adagyahayda annaguna muminiin noqonna wa idaa khalaa marka uu u goonin noqdo bacduhum ilaa bacdin qaarkood kuwa kale marka iyagu isla gaar noqdaan ay idinka dhexbaxaan way sharka isu dardaarmayaan iyo ammaano qarinta qaaluu waxay yidhaahdeen atuxadiuunahum war muminiinta ma waxaa u warramaysaan bimaa fataxa allaahu calaykum wuxuu ilaahay idiin warramay bimaa fataxa allaahu calaykum wuxuu ilaahay idiin furay diintu idiin sheegay ee towraad ku haysaan markaasaa u warramaysa ha warramina qariya liyuxaajuukum bihi si ay idinkula doodaan rabbikum ilaahayna agtiisa si ay idinkula doodaan dee ha u sheegina ka qariya waxaynu towraad ku hayno afalaa tacqiluun miyaydaan caqli lahayn nimankaasiinina cilmiga waxay idinkula doodi doonaan aakhiro ilaahay agtiisa alla wuxuu yidhi awalaa yaclamuuna miyaanay ogoyn yuhuudda sidaa isu dardaarmaya anna allaaha yaclam ilaahay inuu ogaanayo oo uu la socdo maa yusiruuna waxay qarsanayaan wamaa yuclinuuna iyo waxay muujinayaan labadaba miyaana ilaahay xaggiisaba iska eegin muminiintunba iska eegeene nimankaa guuldarrada badani kuwaasi waxay ahan wadaadadoodii oo isu dardaarmay diinta ilaahay in la qariyo iyo markhaatigaay nebi maxamed u ahaayeen caamadooduna waa caynkee talow wa minhum waxaa ka mida buu ilahay yidhi yuhuudda ummiyuuna kuwa caamo ah oo waxna qorin waxna ahrin nag ah laa yaclamuuna alkitaab iyagu maba yaqaanaa ilaa amaaniy laakiin yididiilooyinba iyo isqancinbay hayaan yididiilooyin iyo isqancin beenabay hayaan wa in hum ilaa wa in hum hum iyagu may ahaanin ilaa yadunnuuna waa kuwa wax malamalaynaya ilmi ma laakin laakiin malamalay diin ka dhigtay fa waylun buu ilaahay yidhi halaag wuxuu u sugnaaday liladiina yaktubuuna alkitaab kuwa towraad ku qoraya biaydiihim gacmahooda gacmahoodiibay ku qoreenay kitaabki ilaahay ku bedeleen uma yaquuluuna waxay odhanayaan haada min cindi illaah kani waa ilaahay agtiisu ka yimi kitaabku ilaahay soo dejiye towraadi dad yahow waa kan bay leeyihin wixii qoreen bay kitaab ugu sheegeen liyashtaruu bihi amanan qaliila si ay lacag yar ugu iibsadaan adduunyay ku qaateen wadaadadooda mar kale fa waylun halaag lahum iyagu u sugnaaday allaha halaago mimaa katabat aydiihim gacmahoodu waxay qoreen daraaddiibay halaag ku yeesheen mar saddexaad wa waylun lahum allaha halaago mimaa yagsibuun liajli maa yagsibuun waxa ay shaqaysteen daraaddii allaha ku halaago saasaa ilaahay ummadda ugu digay subxaanah nin alla tilmaamaya iilan maayo min mucjizaati lqur-aan bay ka mid tahay inuu ka warramayo quluubta waxa ku jira inuu ka warramayo dad koobani waxa ay ku wada faqeen inuu ka warramayo waxaan cid kaleba ogayn ilaahay uunu ogyahay subxaana marka nimanka yuhuudda ah dee niman diini ka dhab ma ahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu madiine tegey waxay isku dayeen inaanay ka hor imanine si kale un dadka ay uga duwaan been ay u sheegaan iyo isku dirka iyo naarafuufnimada iyo waxa ay imaan ka shaqeeyaan sidaa darteed baa dardaaran bay isa siiyeenoo waxay yidhaahdeen waxbayna yeeli maysee maxamed saaxiibadii markaynu la joogno ashahaadana iyo aamanaa unaan idhaahno annagu dee ahlu kitaabkii baanu haynoo garanaye aamana muminiin tirsada haynagu lugae mar alla marka aynu gaar isu noqonno dee odayaasheenana aynu u gooni noqonno iyo inagu gooni isku nahayna dee aan xaqiiqada isu sheegay waka munaafaqadaasay ku socdeen munaafaqad macnaha nifaaqani waa nifaaqii khatartaha ee caqadigaha ee qofka sheegaya inuu gaal yahay waxaa kaloo isu dardaarmayaan marka had jeer ay isku goonni yihiin war idinka bix towraad waxaynu ku haynaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo sifooyinkiisa qur-aanka ku soo degaya waqtiga la soo saarayo cidda uu ka soo baxayo intaasoo dhan waynu ku haynaa towraad dee ha u sheegina haddaad taa uga warantaan ilaahay agtiisa idinku xujayn marka ilaahay agtiisa eh, lagu doodayo way idinka garheliyo iyagaaba noo sheegay bay odhan doonaan qariya ilaa heerkaasay markhaatigii iyo ammaanadii qarinteedii ayay isu dardaarmeen afa tadmacuuna an yuminuu lakum markaasaa ilahay u leey dadka noocan aan idinka warramaya ha rajayninayna imaan yeeshaa waqad kaana fariiqun minhum yasmacuuna kalaam allah in badanoo ka midi kalaamkii ilaahay bay maqlayeenoo towraad iyo xaqiiqadu sheegaya uma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuh intii ay kaseen kadib bay xarifayaan taxriifku waa tabdiil xagga macnahana wuu noqdaayo si khaladahoo loo fasiro taxriifkaas naskioo si khalada loo fasiro oo rabitaanka dadka la daba wado waxa labaadoo taxriifa iyadoo meeshii naska la masaxoo wax kale lagu qoro labada siyoodba way u xarifeenoo way u bedeleen towraad waa guuldarada ku dhacday ummadihii yuhuudda iyo kiristanka wa ayaan badnaan inagu aynu leenahay inuu ilaahay noo ilaaliyo kitaabkeennii sidii uu ugu soo degay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam innaa naxnu nasalna dikra wa innaa lahu lxaafiduun luqadiisiibaa ilaashan oo luqad mutadaawalahoo la isticmaalayaa sidii ilaahay ugu soo dejiye rasuulka ayuu yahay laakiin iyagaa qiraya yuhuuddiiyo nasaarada labadaba qoobabkoodu waxa ay qirayaan tilmuudkan iminka ay hayaana inaanu towraadii ahayn laakiinuu xarifayu badelan yahay kadalik baybalkuna inaanu dee caadi ahayn waxyaabaha kale ilaahay uu ku galladay qur-aankeennii xadiidkeenna ka mid tahay inuu sanad leeyahy sanad oo sanadku macnaha waxa wey abtirsiimo xadaanii fulaan fulaan hebel baa i hebel baa i hebel baa i ilaa saxaabiga ay gaadha saxaabiguna wuxuu leeyahy rasuulka ay warrameen rasuulkuna malaguu ku tiirinaya malaguna ilaahay silsiladaasoo sugan oo cidda ku jirtaa wada caadilina yihiin oo aan la soo koobi karayn buu qur ku sugmay halka ummadaha kale kutubtoodu silsiladba aanay lahayn wax sanadaho ay leeyihiin ma jirto lowla alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaaa taabicigii jaliilka cabdilaahi bnu mubaarak ayaa waxaa waraa silsiladaasi diintay ka midta haddaan kaasi jirinna qofkii doonaaba wuxuu doonaabuu odhan lahaa qofka wax sheega waxa la odhan jiray un asnid balaabtirsiimadiisa sheeg waana la yaqaanaa dadka wax laga wariyo marka mid khalada ah hadduu sheega halkaas ku fashilmaya waaya waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanaa waidaa khalaa bacduhum ilaa bacdin markay isku goonni noqdaanna waxay intay sacnaantaan bay leeyiin atuxadituunahu miyaa muminiinta u warramaysaan bimaa fataxa allahu calaykum war wuxuu ilaahay idiin furay cilmi baan leediin ha sheegina maxamed asxaabtiisa ka qarya haddaa u sheegtaan liyuxaajuukum bihi cinda rabbikum way idinkula murmayaan idinkula doodayaan idinkaga gerhelayaan ilaahay agtiisa yaa idinka gerhelina waxba u sheegina alaalka ilaahay uu kaga soo baxay إن rabbaka labilmirsaad awalaa yaclamuuna ana allaha yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun war miyaanay ogayn miyaanay garanaynin inuu ilaahay isku sii og yahay waxay qariyeen iyo waxa ay muujiyeen labadaba maa yakuunu min najwa alaatin ilaa huwa raabicuhum walaa hamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akar ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu waa saasay muraaqabada lagu baraya muraaqabada inuu qofku goor walba tallaabaduu qaadayo ilaahay xaggiisa iska eego uu ogaado inuu ilaahay eegayo hadduu waajib ka tegayo inuu ilaahay eegayo hadduu xaaraan samaynayo inuu ilaahay eegayo u arkayo haddii uu wax qarin lahaa inuu ilaahay eegayo hadduu been sheegi lahaa inuu ilaahay eegayo hadduu wax xadayo inuu ilaahay eegayo liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir waa kaa nabigula calayhi salaatu wasalaam an tacbuda rabbak kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fa inahu yaraak markuu qofku heerkaa gaadho ayaa khayrkiisu weynaanaya laakiin hadduu dadka uun iska eego uun iimaan ma jiro ilaahay wuxuu tilmaamay kuwaas wadaadadii ahaana wa minhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa ammaaniya ummi waa mansuub ila um ila alum alumma alummiya waa ummatun ummiya marka umiyadiina waxa weeye waa qofkii um, um, um loo nisbeeyey hooyadii waa ina hooyo xagay ka socotaa ina hooyo macnaheed waa maxay siduu hooyadii ay ku dhashay buu yahay dadka ilan hooyadood waxay dhashay iyagoon waxba garanayna juhaala waxna qorin waxna akhriin wax macrifo aan lahayn sidiisiibuu ku joogaa waa sida ummad badanoo inaga midi tahaye marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo reebo uminimadu aad bay ku tahay iyo dhaliil iyo nuqsaan qofka bani aadamka ah. waa ceeb uu leeyahay oo culimmadu ay tilmaamaan dee jahliga waxyaabaha ugu daraynay lagana yaabo inay noqon karto cawro ka daran tan jidhka cawro ka daran tan jidhka jahliga iyo aqoon darradu oo qofku siduu u khashilo had iyo jeer qaawanaanta uga khashilo ayuu jahligana dee uga khajilaa soo wax jira maaha jahligana saas uga khajila haddii la ydhaahdo war maxaad isu qaawisay dee wuu isagaa u yaabaa ka xumaadaa isagaaba ku dadaala haddii la ydhaha jaahil baa tayna wuu xanaaqaa leanna cawraa la muujiyey markaana marka nimanka umiyiinta ah maxamed laakiin ammaan waxay ugu ahayd dee marmarsiyahay jaraysa oo ay joojinaysa macnaa in meel loo soo maraba isagoon waxna qorin waxna akhriin ayuu intaasoo qur-aana iyo intaasoo waxya ah ummada u dhiibo wax wax iska weydaaranaya aanu jirin hada wuxuu tusinayaa in waxyi ilaahay oo lagu soo dajinayo ilaahay laabtiisa uu ku ururinaya shaygani uu ee aanu ahayn wax la baray iyo wuxuu soo bartay toona ammaanba isagaa u ahay marka kuwaasi iyagu ammaani bay hayeen ammaanidu waa maxay waa yidhi diilooyin oo sideedaba rajadu qofku qabo qofku rajada uu qabo hadii camal la socdo maxaa yidhi diirada uu qabaa hadii camal ula socdan rajaa baa la dhaha alrajaa oo waa ammaan yididiilada uu qofku qabaa hadday bilaa camal tahay oo intuu yididilo iyo isqancinun la soo fadhiisto bilaa camal ay tahayna ammaani baa la ydhaahdaa waa yididiilo maran iyo yididiilo macalcamala yididiilo macalcamala waa la ogolyahay adigoo camal falaya inaad khayr ka rajayso adigoon waxba falayn inaad khayr ka rajaysaana waa qalad farigaasaa jira iyagoo qurana kuma ega kuwan kuwanoo keliyana kuma ega laakiin innaga laftigeenna ummadeennan iyagana innagana saasoo kale ayuunbaa laynoola hadlay laysa biammaaniyikum walaa ammaaniyi ahli lkitaab arintu ma aha dad yahow muslimiinta yididiiladiinna iyo yididilada ahlukitaabka ee bila camalka midna waxba laydinku siin maayo marka nimankaasi iyaguna ammaanidaasi waxa weeye dee inay odhan jireen anagu haddaanu reer banu israa'iilna cidnala midihi ma jiro waxna laga naarayaa ma jiro annagu wadaahlujannaanu nahadoo naxnu abnaa'ullaahi wa axibbaa'uh ilmo ilaahay baanu nahay iyo kuwiiu jeclaado dadka kale waa noo wada addoommo waxaasoo faraha badan bay akhriyi jireen oo runtii lugooyaan marka culimadoodii falka ay sameeyeen ilaahay aad buu eedeeyey fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim halaag waxale dadka ilaahay kitaabkiisii bedele gacmahooda ku qoray ee odhanaya kani waa kitaabkii ilaahay intay adduunyo yar dhaafsadeen dad waxa ugu ayaan daran man baaca diinahu bidunyaahu aw man baaca aakhiratahu bidunyaahu qofka aakhiradiisii ku iibsaday adduunyo kaasi waa halaagsanay aakhira iyo wanaaggii heli lahaa wuxuu dhaafsaday adduunyo amanan qaliilan lacag yar buu ku iibsaday hadduu lacag badan ku iibsado dawaataynu hore soo maraynayo iyana waa lamidu haddii lacag badan iyo lacag yar isku mid intalow maxaa sirahe ku jira sifada amanan qaliilan lacag yar waxa ku jira bay leeyihiin culimmadu wax kasta oo adduunyo haba farabadnaada intuu doonaya ha la egaada mar hadii diin ilaahay la barbardhigo dhigo waa wax yarun aayad aayaadka ilaahay ka mid a ah. dhan laydhaaha lagu iibsado intoo aayaddaa laga tago adduunyada ha la qaato waxaa loo tixgelinaya tee qaliilan fawaylu lahum mima katabat aydiim wawaylu lahum mima yagsibuun halaag bay oo halaag bay oo halaag bay shayga haddii lagu soo celceliyo waxa uu tusinayaa arrintaa laga waramayo iyo khatarteeda marka halkan waxa uu nasku sii iftiiminayaa yididiilooyin caamada ay u laqimeen kuwa culimadooda ayaa nasku halkan tilmaamaya marka halkaa waxa culimo iyo caamo labadaba diinta ilaaha inay ku toosaan oo culimaduna ka run sheegto aammaduna ka qaataan oo ay camal falaan te la doonayaabaa taas lidaalika halkan oo kale markay culimmadu sharxayaan ayaa waxay idhahdaan culimmada waa saddex qayboodoo culamaa ulcaama wa culamaau sulda wa alculamaa alcaamiluun culimo loo yaqaano culamaa ulcaama culimada caamada oo dee marba si unbay u socotaa xaaladue hore waxaa jiraya niman qusaasiin la odhan jirayoo aada u isticmaali jireen waxa la yidhaahdo sheeka xariirta inay dadka sheekooyin usoo qirogeliyay usoo ururin jireenoo mimbarkuu fuulayaa sheekadaasuu ku afrogayaao wax wada yaab badanoo ama dadku ay wada farxayaan ama ay wada murugoonayaan kolkuu dhammeeyaabuu leeya qurbaanka keena markaasay wax badan dhiiqayaan taasi waxa ay ahay runtii mid lagu eedayn jiray qofka culamaa usuldana waxa weeye qofkii oo diintiisii iyo xaqiiqadii uu ka run sheegi lahaa ugu eexdaa maamulka iyo dowladda ugu eexdaa itaalkay doonayso kolba lahaato oo maamuladu had iyo jeer waxa iskaga yara badan u leexleexadka iyo jawrka oo awoodan qofkan baa rabitaano badan inuu maaragtay fushado keenaysa dabeedna intoo wax la soo aamiyo un in loo la idhaado so sidaa ma aha ha markaa dee bal aayad iyo in <laughs> markaa la ydha aayad xadiis iyo bal wuxuunu soo daliili waayah oo dabeeta isaguna uu duldhigo taana wax qofkii lagu eedaynayo weeye lidaalik baa culimmadii hore ee salafkeenna iyo dee asxaab almadaahib almatbuuca iyo muxadisiintiiy waxa lagu ammaani jiray wa kaana baciidan can isulta ninkaasi waxa uu ahaa maamulkana mid ka fog bay ku ammaani jireenoo maamulku isaga uu daba socdo oo loo yeedho oo loo gacan haadiyo oo la baryo ayaa uu ahaan jiray marka Ehm, qaybta saddexaada qaybta ammaanta leba alculamaa alcaamiluun culimada ku camalfalay cilmigooda dabcan ehm, iyagoo xikmadooda isticmaalaya iyagoo ummadooda aan ka dhex baxaynin isku dayaya haday maamul tahay iyo hadday racyo tahayba inay saxaanay toosiyaan haddana ehm, aanu dariiqa ay hayaan aanu ka duwaynin rabitaanka iyo duufaamada jiraan nimankii caamadaha wixii loo laqimay waa kan wa waxay idhaahdeen nimankii yuhuudda ahaa lan tamasana naaru bay idhaaheen naarina taaban mayso ilaa ayaaman macduuda maalmo tirsanunbay naarina taabanaysa qul waxaa tidhaa nebi maxamedow u jawaab niman laga aamusa maaha attakhadtum ma waxaa samaysateen cinda allah ilaahay agtiisa ma waxaa samaysateen cahdan ballan ilaahay agtiisa ma ballan baa dhigateenoo ballan baa ilaahay isku ogtihiin miyaa oo falan yukhlifa allaahu dabeedna ilaahay idinkaga bixi maayo cahdahu ballantiisa lailahay ballanta kama baxe ma ballantaasaa idin dhex am taquuluuna cala allah bal taquuluuna cala allah ilahay waxaad ku odhanaysaan oo ka sheegaysaan oo ka warinaysaan maa laa taclamuun waxaa jahli kaga sugantay inaydaan aqoonu lahayn ayaa ilaahay ka warinaysa marka saasay odhan jireen balaa dhe balaa wixii lasoo sheega cagsigiisay sugaysa balaa tamasukum unnaar naar baa idin taaban doonto way idinku habsan man kasaba sayi'atan qofka dembi shaqeeya wa axaatat bihi khati'atuhu gafafkiisuna ay koobaan fa ulaa'ika asxaabu naar kuwaasi naartay la saaxiibsan yihiin hum fiiha khaaliduun waanay ku waarayaan waaladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey wa camiluu asaalixaat camallada fiicanna falay ulaa'ika asxaabu ljanna kuwaasi naar jannaday la saaxiib yihiin hum fiiha khaaliduun waanay ku waarayaan jannada waa yidhi diilooyinkii bilaa camalka ahaa isla weynaantii eh, ilaahay oo shaydaan uu ku kadiyey waxay idhaahdeen na taaban maysa naartu maalmo kooban mooyaane nabi maxamed bay saa ula yimaadeen calayhi salaatu wasalaam sida ku sugan xadiidka saxiixa ah ee warinaya axmed ibnu xambal imaamu lbukhaari nasaa'i intuba ay warinayaan maalintii khaybar yuhuuddii deganayd nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xoreeyey haddaa indhaha lagu dhuftee wadada laga duwayleen dhagax waddada yaalle ahaayeene sharwadayaashaas ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadh meel joogtaa tidhi waa ku casuumay si wanaagsan baad yeesho laxbay soo shiish nee ayay soo shiisho si wanaagsan ay usoo karaysay sunna way soo maraysay waraysibay samaysoo nebigu halka hilibka u jeceliya meelaha yaryare muruqyadaa jiljidhicda san had iyo jeer ee aan qofka calaaliskiisa dhib ku ahayn buu nebigu jeclaa duubiyadiiyo meelahaa halkiibay suntii soo marisay kolkii lasoo dhigay buu nebigu isaga asxaabta aftixi jiro wuu bilaabayoo qaniinadii uu qaniinay ayaa nin saxaabiyiina mar isaguna la qaniino dhaqsu u liqa nebigu intii uu calaalinayay baa markaa hilibkii oo hadlay waa sumaystahay yaa rasuul iska kayto waa mucjisaadka nabiga ka mid taha calayhi salaatu wasalaam raashinuu cunaya inuu hadlay marka wuu iska tufay laakiin dee saamayn bay kaga yeelatay halkan cunihiisa waa markii uu sii dhimanay dhadhamadii maalintii khaybar aan dhadhamiyey wakhtiganay cunahay kala goysay buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu bal ha soo ururi marka ninkii wuu dhintay saxaabigaah isagu sidii buu ku dhintay laakiin dadkii kale waa laga gaadhay wuxuu ihi bal la soo ururiya kuwa yuhuuddaee meeshan jooga waa la soo ururiyey suaalu nabigu nebigu weydiiye wuxuu idhi aabbihiin man abuukum waryaa idin dhalay ku abtirsataan waa kuma markiiba mid kale u dhiibeeno waxay dhan aabbahaya waa hebel ilaa abtirsiimadooday ka been sheegayaan nebigu wuxuu ihi kadabtum bal abuukum fulaan beenaalayaal baad tihiine ilmi hebel baati ilmi hebelkaa ay sheegteen may hidine ilmi hebel baati odaygii hebel baa idin dhalay waxay yidhahdeen sadaqta oo barirta run baad sheegtay haddana wuxuu idhi mar kale haddaan su-aal idin weydiiye run maydinii sheegi haa bay yidhaahdeen haddaannu been kuu sheegnana dee waadna fashilin doontaa sidii markii hore su-aasha aynu uga soconno weeye nebigu wuxuu ku weydiiyey calayhi salaatu wasalaam man ahlu nnaar ahlu naar kuwa ayee naarta gelayagu ummaddan meesha aynu ku nooleeyo ahlu naarah waxay nakuunu fiihaa yasiiran uma takhlufuuna fiiha xoogaa yar baanu ku jiraynaa dabeedna waydinoo weydaaranaysa qolladii ku dhacday waa beelaalaya in yar baanu gelaynaa dabeetana nimanka naga dhexlaya bahashaa naga nasinaya kulaylkeeda waa idinka rasuulku sal allahu aley aad buu uga cadhooday taasoo wuxuu ku yidhi ikhsa'uu wallaahi laa nakhlufukum fiiha abadan ikhsa aygaa lagu dhaa marka la eraya wid oo kale ah, markaa eraygaasuu ku isticmaalay wallaahi inaanaan weligiin idin bedelaynin oo aanaan halka anagu gelaynin buu dabeedna wuxuu mar saddexaad haddaan idin weydiiye run ma idinii sheegi haa haddii been sheegnana waad na fashilin doontaa nagu qaban doontaa markaasaa wuxuu ihi neefkan soo shiisheen ama noo soo diyaariseen hilibkiis ma soo sumayseen haa bay yidhahdeen bal kalifay waxaana kalifay haddii aad nebi tahay waxaanu ku qanacsanay inaanu waxba ku yeelayn haddaad been noo sheegaysana inaanu kaa nasannaa doonayna waxaa la yidhaahdaa marka wuu ka qisaasayba riwaayanka qaarkood tilmaamayaan gabadhii sunta maraystay wuu u dilay ninkii asxaabigahaaba maarata qisooyinka qaarkood ay xusayaan inkastoo qisadan bukhaariintaa ku joojisay waaya xadiidkaa iyo eh, wuxuu u markhaati furaya xadiidkaasi la macnayay lan tamasana naaru ilaa ayaaman macduuda maalmo kooban bay nagu ayaa naartana la gelinaya waa in yar baanu gelaynaa adaa weye maalmaha koobanay sheegayaan waa intii aanu dibiga caabudnay afartankii cishee nebi muuse cagga uu ku maqnaayn dib uga caabudnay intaasaanu yaro leexanaoo intaasaa naartan algelinay kadibna waa nalaga saaray ummadaasi waxa ay u nool yihiin si khayaaliya oo shaydaanku u maaragtay iyo wadaadadooda ay sukaashadeen isla weynaantaasaa iskaga jirtaa ilaa iyo hadda dhaqanka ay ku soconayaan ee iyaga lafdigooda diraasaadkooda iyo buxuudtooda iyo faylasufyadooda kasoo yeeraya waxa weeye dadkan in ay maaragtay u noqdaan kuwa shaqaalo ahoo iyaguna dadkii axraarta ahaa ilaaha ay yihiinoo israail hadii halkan cagaha loo dhigay la baadi doono maa yusamaa biisraa'iil alkubraa israa'iil shii weynayd la baadi doono oo ilaa sham iyo ciraaq iyo ay ku jirto haddii iminka dadku ay moodayaan inay intan ku egyihiin maya iyaga istraatiijiyadda waxa israa'iilsha weyne la baadi doonayo ay leeyiin ilaa kitaabka sheega waa in shaamna lagu daro dowladaha dhan ee maaragtay suuriya iyo ay ka mid yihiin urdun iyo labnaan iyo oo halkaana ciraaq laga gaadha saa darteed baa iminka waxaa aad u aloosan inay iibsadaan ciraaq qaybaheeda kala duwan guryaheedii say filistiinba berigaa u iibsan jireen iminkana waxay aad u iibsadaan ciraaq oo marxaladan la ysku qasanyay bay doonayaan inay halkaa ka gaadhsiiyaan waxaa kaleo aad u soo nooleeyaan oo aad loo baadi doonaa iclaamka laga sii daayaa wax la idhaahdo qaxoontigii ciraaq ee yuhuudda ahaa laga soo qaxiyey wakhtigii hore iminka la ysla doontaa kolkaasaa dabeedna la yidhaahda nin walba meeshiisii dee dib u dejin ha sameeyo halala baadi doono intaa waxaa la baadi doonayaa israa'iishii weyneed ee iyo furaat u dhexaysa qur-aanku waxa uu ka waramay nimankaasi halkay isla gaadhsiisan yihiin inay xalaashadeen dadka xoolahooda laysa calaynaa fi lummiyiina sabiil waxay yidhaahdeen ummiyiinta waddo nalagu ciqaabo haddaanu waxooda qaadan iyo haddaanu dilo dadka ummiyiinta la yidhaahdo wax dembi naga haystaa ma jira baydha ummiyiintu maaha carabtoo qura laakiin waa cidda iyaga ka soo hadhay sida qaybo ka mida towraade ay sheegaysa cid kastoo iyaga ka soo hadhay baa ummiyiinta lagu tilmaamaya marka haddaannu dhacna iyo haddaannu cawarna iyo haddaannu si kastan nidhaahno waxba dembi nagama haysta baydha laysa calayna fi lummiyiina sabiil saa qur-aankuba ilaahayna waxau ihi bala bala waxay sugtaa kolba wixii lasoo sheegay hadduu nafyi yahayna ibaat bay ka dhigaysaa hadduu ibaat ahaana nafyi marka iyagu waxay anfiyeenay diideen maxay inay naar gelayaan ilahay wuxuu ihi bala waa gelaysaa keligiinna maahee qaaciidada caamkae jirtaa waxa weeye dembiilo kasta inuu geli doono naarta qof kasta oo mu'minoo camal saalixa sameeyeyna inuu geli doono jannada man kasaba sayi'atan qofka gaf sameeyey wa axaatat bihi khati'atu gafkiisiina u koobay uu koobay dembigu qofka wuxuu u halaagaa sida colku u halaagoo kale macnaha aayaddu ay bixinaysaa taas dembigu kolkuu kugu batu istulbaxo wuxuu ka dhigan yahay cadow kugu soo duulo dhan walba ka maray maxaa lagu tilmaami karaa qofkii hebel cadowgu uu baadi doonaya hadduu hareeraha ka maro dee waxaa lagu tirinaya inuu dhintay waa mafquud haadow salaam hadduu cadowgu hareeraha ka maro uu dhintay dembiguna muuqaalkaasuu leeyahy fa ulaaika asxaabu nnaas fa ulaaika asxaabu naari hum fiiha khaaliduun wladiina aamanuu wacamilu saalixaat labadaa mar walba qur-aankuu isku ladhaya in iimaankeennu camal wanaagsan u wata wey oo uu midhaleey oo uu miyir qabu hagaagsan yahi ulaaika asxaabu naari ulaaika asxaabu ljannati hum fiiha khaaliduun wallahu